alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray arrimihii xajka uu sheekhu ka hadlayey faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye arrimihii inoo soo socday iyo kuwa soo socda fii furuudi sacyi sacyiga iyo socodka safiya marwe dhexdooda la socdo faralyaalkeedii ama arrimii uu ku ansaxayee laga maarmaanka u ahaa ayuu halka inooga hadlayaa sheekhu wa furuudu sacyi sacyiga faralyaalkiisu an yabda'a bisafaa safo waa inuu ka bilaabaa fi lmarati aluulaa marka ugu horraysa wa bilmarwati marwa waa inuu ka bilaabaa fi haaniyati marka labaad wahaakadaa wa an yakuuna sacyu haakadaa saa waa inuu ahaada sabcan toddoba jeer wa an yakuuna waa inuu noqdo bacda tawaafi rukni tawaafkii rukniga ahaa dabadii awilquduumi ama tawaafka tawaafuulquduum la yidhaah dabadii waa inuu ahaado bixaydu si oo laa yatakhallalu baynahumaa aanu soo kala dhex gelaynin alwuquufu istaag bicarafata carafo la istaagaa waxaa sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala wa furuudu sacyi sacyiga faralyaalkiisa ama yacnii arrimaha laga maarmaanka u ah ee ansixitaankiisa uu ku taagan yahay wa afar ayuu sheekhu inoo sheegay waa ka koowaad koowaadee an yabda'a bisafa fi almarrati aluulaa marka koobaad waa inuu buurta safa la yidhaahdo waa inuu ku bilaabayo socodkiisa uu safa ka soo bilaabaa wa bilmarwati buurta marwo la yidhaahdo waa inuu ka bilaabaa fi haaniyati ka labaadna ka saddexaadna safuu ka bilaabayaa ka afraadna marwa ayuu ka bilaabayaa sidaas ayuu u wadayaa markasta oo uu ka bilaabayo safana waxay noqonaysaa tiro dhiman markasta oo marwo uu ka bilaabayaana tiro buuxda ayay noqonaysaa waxaana u deliila in safo laga bilaabayo xadiidkii saxiixa imaamu muslim iyo abu daa'uud iyo ibnumaaja iyo ay warinayeen xadiidu jaabir ee ka hadlaya xajkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi markuu dawaafkii dhammeeyey uma rajaca ila rukni fasalamahu rukni yamaaniga oo waa taabtay xajul aswadkii uma kharaja min albaabi ila asafa dabeetana albaabkii xagga safa u baxayey ayuu ka baxay markuu safa u dhowaaday buu akhriyay inna safaa waalmarwata min shacaa'ir illaah aayaddaas ayuu akhriyey waxaanuu yidhi abda'u bimaa bada'a allaahu bihi waxaan kaga bilaabayaa tuu ilaahay kaga bilaabo inna safa ilaahay yidhi fabadaa bada'a bisabaa safa ayuu buurtaas ayuu fuulay oo dabeetana uu sacyigii ka bilaabay waxaa kaloo sheekhuuhi wa an yakuuna wahaakada wa an yakuuna sacyu haakadaa saa waa inuu ahaada sabcan toddoba waa inuu ahaado oo ka tegidda uu safa ka tegee marwe uu gaadho mid baa laga tirin ka soo noqoshada uu marwe ka soo noqday haddana safa uu soo gaadhana mar labaad ayaa iyadana laga tirinayaa inuu toddoba yahayna waxa u deliila xadiidka muslim ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay ibnu cumar waa soo galay fataafa bilbeyti sabcan wa sallaa khalfa almaqaami ragcatayni wa bayna safa walmarwati sabca waxau dawaafay beydkii toddoba jeer maqaamu ibraahim dabaedyo ayuu dabeedna laba ragcadood ku tukaday intaa kadibna safa iyo mariwo dhexdooda ayuu ayagana toddobadaa jeer sac iyo socod sameeyey amaba u tawaafay markaa waa inay toddobadaa yihiin wa an yakuuna waana inuu noqdo bacda imikana dee masaajidka ayay ku dhex jiraan buuriitiina waxaa safo waxoogay baa ka sii muuqata inkastoy muraayad ku xidheen dhagxan iyo sakhraadkii waaweynaa waa sii muuqdaan laakiin marwo taaggii mooye wax kale kama muuqdaan oo hadda masaajidka ayay ku dhex jiraan waxa ka dambeeyana waa saaxaadkii wa an yakuuna waa inuu noqdo bacda dawaafi rukni dawaafkii rukniga ahaa dabadi waa inuu noqdo macnaha shardigani waxa weeye sacyigu dawaaf saxiixa dabadii waa inuu dhacaa tawaafkaasi laba midunbuu noqonayaa tawaaf rukni tawaafka rukniga ah ee xajku leeyahay ama ka cumradu ay leedahay dabadeed waa inuu yimaadaa aw ilquduum aw bacda dawaafi alquduum ama dawaafkan qofku marka uu soo galo uu dawaafayo dabadii waa ina uu yimaadaayuu dhacaa dawaafu lquduumna yaa yeesha saddexdii qaybood ee qaybaha xajka siyaaraha xajka loo guto aynu tilmaannay mid ma yeesho isagu dawaafulquduumo waa tamatuca ama qofka mutamatica ahi isagu ma yeesho dawaafulquduum waayo marka uu soo galaba tawaafkii cumrada ayuu tawaafayaa kadibna sacyigii ayuu raacinayaa laakiin dawaafulquduum waxa yeesha qofka mufridka ahee xaj qudha xidhan ayaa marka uu soo galo isagu dawaafuulquduum samaynaya ama qofka qaarinka ahee xaj iyo cumro labadaba wada xidhay ayaa marka uu soo galo dawaafuulquduum samaynaya marka haddii uu ama cumro gudanayo amaba masalan uu mutamatic yahay waa an yakuuna bacda dawaafirukni waa in sacyigiisa u noqdaa haddii uu qofku mufrid yahay ama qaarin yahayna awilquduum dawaafulquduumka dabadi waa in sacyigu uu noqdaa oo waxa bannaan qofku markuu masalan xaj qudha xidhan yahay ama xaj iyo cumro wada jira uu xidhan yahay ee uu qaarin yahay marka uu dawaafulquduumka sameeyo inuu sacyigii xajkala raaciyo ayaa u bannaan hadhowta wuxuu la imanayaa un maalinta tobnaad iyo wixii ka dambeeya dawaaf geliya ayuunbuu laydhayna sacyi dambe la iman maayo sacyigu kiisii hore ayuunbuu noqonayaa haddaba ahaansha anuu yidhi dabadi waa inuu ahaadaa ma inay xidhiidhaan baa mise wakhti baa u dhaxayn kara wuxuu yidhi bixaysu laa yatakhallalu baynahumaa alwuquuf bicarafa marka uu dawaafulquduum dabadi tawaafayo ee sacyigii samaynayo waa inaannu soo kala dhex gelinuun istaagga carafo la istaagayaa masalan dhowr cishaa u dhaxayn kartaa markaad soo gashay haddii aad masala dawaafulquduumkii sabaysay ilaa inta aan la gaadhin wuquufka carafo dhowr cisho kadibba ah laga soo wareege ee waxa kuu bannaan inaad sacyigii xajgana aad sabayso adigoo dabagelinaya dawaafulquduumkaagii hore laakiin haddii uu soo kala dhex gala alwuquuf bicarafa oo intaa dawaafuulquduumkii markii hore sabaysay kadib xajkii soo galo oo aad maalintii aad xidhato oo aad midho tagto oo aad markaa wuquufgii aad sabaysood ka soo noqoto markaa ma odhan kartid hadda ayaan sacyigii la imanaya anigoo raacinaya dawaafulquduumkaygii hore mar hadduu xaaladdaa soo gaadhu dawaafulquduum ka soo dabayacni ka soo daba maray wuquufkii carafo waxaa laga maarmaanaya inuu dawaafku horreeyo sacyiguna ka dambeeyo markaana waxaynu fahmaynaa waa inuu ka dambeeyo un mooyaane inaad xidhiidhisaa waxba laga maarmaan maaha maalinta tobnaad haddaad tawaafkoo keliya sabayso oo aad daasho oo aad sacyigana raacin kari weydo waxa kuu furan marka inaad tawaafkan ku gaabsato sacyigana mar dambe aad sabayso waanay adagtay maalinta tobnaad saxmaduna way badantay dadkuna meelo fog bay ka yimaadaan haddii uu kari waayo markaa labadaba inuu israaciyo tawaafkiisa yacni sacyigiisa dib uu dhigan karaa aw اlquduumi bxayثu laa yataqalalu baynahum alwuquuf bcarafa faslun fii taxalulay اlxaji xajka labadiisa taxallul ama labada xilli ee ay furmaan waxyaalihii ka xaaraanta ahaa iyo cumradaba lilxaji taxallulaani baa u sugnaaday falwalu ka hore yaxsulu wuxuu ku xasilayaa biinayni laba min alaaثatin saddex ka ahaaday wahiyo طawaafu waa dawaafka walxalqu xirashada wa ramyu jamrati alcaqaba iyo buurta jamratulcaqaba laya tuurashadeeda wa bihaalidika saddexaadna yaxsulu waxaa ku xasilaya altaxallulu haani xalaalowgii labaad wayaxillu bilawali ka hore waxaa ku xalaaloobaya jamiicu almuxaramaati waxyaalihii muxaramaadka ahaa oo dhan ila annisaa'a dumarkii mucaamaladoodii mooyaane wa caqda nikaaxi iyo guurka xidhiddiisii mooyaane wataxallulu min alcumratina bifaraaqihaa inuu ka faaruqo ayuu noqonayaa waxa uu sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala lilxaji taxallulaani xajku waxa uu leeyahay laba taxallul laba xilli oo ay u xalaaloobayaan waxyaalihii ka xaaraanta ahaa ama ay ka furmayaan waxyaalihii markaa laga mamnuucay labada tacaluna waxaa loogu sameeyey wakhtigiisa ayaa dheer afcaashiisuna way fara badan tahay iyada cumradu waa ka koobantao taxallul qurun bay leedahay laakiin xajku laba taxallul buu leeyahay inuu sidaa yahayna waxaa tusinaya xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan caaisha radiallahu canha waxay leedahay tayabtu rasuulahi sala allahu alay slam waxaan u udgiyey nebiga oon uduggiya tibkii u mariyey markuu xarmanayuu xidhanayey markii uu xalaaloobayana waanu udgiyey qabla an yatuufa bilbeyt intii aanu beydka dawaafin ee dawaafulifaadihii aanu samaynin markaana waanu udgiyey halkaa waxayna tusinaysaa yacnii inta buurta la soo tuurtay ee la soo xiirtay ee welina aan la tawaafin in markaa diibkii iyo wixii la midka ay u xalaaloobayaan ayay tusinaysaa waa madhabkeeda shaaficiga in badanoo culimmada muslimiinta ka midisay qabaan haddaba falwalu ka hore ee taxallulka hore yaxsulu wuxuu ku xasilayaa biinayni bificli inayni laba samayntood oo min alaaثatin saddex ka ahaaday wa hiya saddexaasle aawaafu waa dawaafka laydhaha dawaafu lifaada ee sacyigana uu raacsan yahay haddii dawaafulquduum dabadii aanu dawaafin waalxalqu midna waa xiirashadii ama gaabsashadii timaha haddii aynu nidhaahno waa nusug iyo waa camal aynu nidhaahno ka saddexaadna wa ramyu jamrati alcaqaba waa buurtaa jamratulcaqaba layidhaahayo maalinta tobnaad keligee toddobada dhagax lagu tuurto waa buurtaa tuurashadeeda saddexdaa laba ka mida markuu sameeyo taxallulkii hore ayuu xasilaya masalan wuxuu sameeyey dawaafkii wuu dammeeyaaye buurtii buu tuurtay waanu xiirtay taxallulkii hore u xasilay amaba masalan wuu dawaa buurtii buu tuurtay muu xiiraniya toos buu socday oo dawaafkii buu sameeyey markaana taxallulkii hore u xasilay xalqiga marka uu sameeyena kii labaad buu xasilaya wabificli aalika wabificli aalii ka saddexaad samayntiisana yaxsulu ataxallulu aani waxaa ku xasilaya xalaalowgii labaad xalaalowgii labaad ayaa ku xasilaya saddexduba marka ay wada dhammaadaan saddexaashay markuu wada sameeyo ayuu markaa xalaalowgii labaad ee wax waliba ay ugu xalaaloobayeen u xasileen wayaxillu haddaba waxa ku xalaaloobaya bilawali bitaxalluli alawali jamiicu almuxaramaati waxyaalihii qofka laga xaaraantinimeeyey oo dhan oo inoo iman doona ila anisaa dumarka mucaamaladoodii mooyaane wa caqda nikaaxi iyo nikaaxa guudkiisii mooyaane inuu qofku wax guriyo iyo inuu guursado iyo arrimaha iyo mucaamaladii dumarka iyo xaaskiisa ula yeelan lahaa ayaanu bannaanayn waxa liyaaliyo wixii kaleaynu arki doonnaa waa u bannaan yihiin waya xadiid ibnu cabbaas ayaa wuxa idaa rama aljamra faqad xalla lahu kullu shayin ila nisaa markuu qofka buurta tuurto shay waliba waa u xalaaloobay aan ahayn dumarka waxaana ka labaad markuu sameeyana dee waxaa ku xalaaloobaya markaa mucaamaladii dumarka iyo caqdu nikaaxi ayaa ku xalaaloobaya wataxallulu min alcumrati cumrada ka xalaalowgoodana bifaraaqihaa ka faaruqitaanka uu ka faaruqa ayay ahaatay ayada acmaasheeduba way kooban yihiin dee waa xidhashadii iyo tawaafkii iyo sacyiga iyo xiirashadii waa wax mar qura iyagu wada dhacaya marka ay wada dhammaadaan unbuu isagu ka xalaaloobaya intaa kale cumradii weli waa xidhan yahay faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'ti fi lmuxaramaati alatii sababaha alixraam wuxuu fasilaya waxyaalaha laga xaaraantinimeeyey qofkan muxrimkaa ee sabab ay u yihiin ixraamkan iyo xidhashadani waxaana xigmadda ku jirta ay yidhahdeen qofkani maadaamaoo camal weyn oo cibaadaha uu gudanayo waxaa la doonayaa caadadiisii inuu ka baxo waxaa la rabaa inuu xasuusto cibaadadan iyo hawsha weyn ee uu ku jiro saa daraaddeed baa waxyaalo badan laga xarrimay markaa wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilixraami sittatu ashyaa lix shay ayaa ku xaaraana al ka kore waa satru ra'si arajuli ninka madaxiisa asturiddiisa wa wejhi almar'ati iyo haweenayda wejigeeda wa lubsu lmakhiiti wixii tollaa xidhashadiisa fii badanihi u xidho in kaana rajulan hadduu nin yahay wa lubsulqufaasayni labadan gacmaha la gashado xidhashadooda weeye ayaa ka xaaraana lilmar'ati haweenaydii waxau sheekhu leeyahi raximah ullahu tacaala wayaxrumu bilixraami waxaa ixraamka oo qofku niyeeyey nusug iyo camal inuu galo ama cumro ama xaj wuxuu gudanayaaye waxaa ku xaaraana qoray sittatu ashyaa lix shay marka alawalu kagu horreeya waa satru ra'si rajuli ninka madaxiisa in la asturo oo la qariyo oo wax saatir iyo qariyo lagu tirinayo in lagu qariyo oo la asturo wa xaaraan wa wajhi lmar'ati wayaxrumu satru wajhi lmar'ati haweenayda wejigeedana in la asuro oo wax saatir iyo asuro lagu tirinaya lagu asturaa iyaduna waa xaaraan oo niqaabkii ma xidhan karto allahumma dee wax weynoo saa markaa u soo foorra siay markaa qaarkood ay sameeyaan intaysaa wuxu geliyaan niqaab markaasee koofiyadda rag oo kalena deetana niqaabkiina xagaa ka rogaan yacni sidaa mooyaane yacni mid wejigii ku dheggan ayaa kuma asuri karaan waa xaaraan wa lubsulmakhiidi wayaxrumu lubsu lmakhiidi wixii la tolay ayaa isaguna xaaraanaya fii badanihi uu xidho in kaana rajulan hadduu nin yahay makhiid waa kii la tolay ee ama jidhka dhammaantii loo tolay ama qayb ka mida loo tolay haddii qayb ka mida loo tolay haddii jidhkao dhan loo wada tolo waa isku labadu waa xaaraan muxiid bay nusaqa qaarkood odhanayaan bilxaa marka haddii layaxana waa wixii koobayey ee jidhkii markaa wada koobayey ama qayb ka mida markaa ixaado iyo koobid ku samaynayey ayaa isaguna ka xaaraana in kaana rajulan waa hadduu nin yahay haweenida ayada maryaha tolani kama xaaraan aha wa lubsulqufaasayni lilmar'a haweenaydii waxaa ka xaaraana golofiskii la geshan jiray gacmaha ayaguna waa ka xaaraan waxaana arrimahan u daliilaa xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan nebiga sala allahu calayh wasalam xadiid ibnu cumar nin ayaa wuxuu weydiiyey maa yalbisulmuxrimu min ahiyaab qofka muxrimka ay muxuu maryaha xidhanayaa markaasaa nebigu yidhi laa yalbisu ama laa talbisu ma xidhanayo ama ha xidhanninu sububulxakiim baa la yidhaahdaa xagga balaqada yacnii wixii lagu weyddiiyey haddii aanu wax koobmaye ahayn laakiin markaa wixii koobmaye loogu jawaaboo kale imminka waxa uu xidhanaya wax soo koobmaye maaha laakiin waxa ka mamnuuca mamnuucabaa kooban dabeetana wixii ka mamnuuca ahaa unbuu u sheegay si markaa uu ogaado wixii kale oo dhamiba xalaal inay u yihiin markaa qamiiskii ma xidhanayo cumaamadihii ma xidhanayo saraawiishii ma xidhanayo baraaniistiina ma xidhanayo baraaniisti waxaa la yidhi waa maryahan hadya gooraale koofiyadooduna ay ku taallo ayaa baranis la yidhaahdaa ee koofiyadda madaxa la gelinayana leh khufaafkiina ma xidhanayo qof aan markaa laba kawood helaynin mooyaane labada khuf ayuu xidhanayaa kuraamo wixii ka hooseeyana wuu ka jarayaa waxaa kaloo isagana ku soo arooraya xadiid kale oo isagana abu daa'uud iyo xaakim iyo ay warinayaan isaguna ibnu cumar wuxuu maqlay rasuulka oo dumarka u diidaya qufaaseenka iyo niqaabka laa tantaqib almar'atu almucrib walaa talbisu alkhufaasayn xadiid baa ku soo arooray iyo wixii markaa waras iyo zacfaraan maryaha ay taabteen wixii kale ee midabada kale iyo xariirta iyo xullidaya iyo wixii kale ay xidhanayaan yacni ha xidhaan buu yidhi ahaanii ka labaadna attatayubu waa udgiin fii badanihi jidhkiisa udgiyo ow awbihi maradiisa ow firaashi ama wuxuu ku jiifsanayo ow taxaamihi raashigiisa ow sharaabihi ama sharaabkiisa ahaaliduka saddexaadna waa dahnu shacri alra'si wallixya inuu dufniyo ama dhaashiyo timiha madaxa iyo gadhka waxaa sheekhu leeyahay ahaani ka labaad ee muxaramaadka ka mid waa adtatayubu waa udgin waxay nusaa qaarkoodanayaa aiibu bimaa yucaddu iiban waxaa ka carara diibki iyo udgindii bimaa yucaddu tiiban wax lagu tirinayo tiib iyo udug fii badanihi ow awbihi ow firaashi aw طacamihi aw sharaabihi ama atadayubu waa tadayub iyo is-udgin uu qofku udgiyaa fii badanihi jidhkiisa aw awbihi ama maradiisan iyo wuxuu xidhan yahay aw firaashii ama wixii uu goglanayey aw طacaamihi ama raashigiisa aw sharaabihi rag iyo dumarna waa isugu mid uduggaana waa ka oo waa inaanay isticmaalin waxana u deliila ayay leeyihiin xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu nebigu sala lla alay sl laa talbasuu min ahiyaabi shay-an masahu sacfaraanu walalwarsu ha xidhannina maryaha shay sacfaraan ama waras markaa u taabtay waraska iyo zacbaraanka iyo waa tiib markaa saa daraaddeed baa nebigu u diiday sida imaamu nawowi uu leeyahay raximah llah tacala sharxu saxiix muslim ahaalidu ka saxaadna waa dahnu shacari alra'si wallixya waa inuu subko ama dhaashyo ama yani dufniyo timaha madaxa iyo gadhka walow tiib bayaanu lahaanine ayagana inuu markaa dhaashiyo waa ka xaaraan waana masale markaa timaha intooda kale imminka isagu garhka iyo madaxa unba inoo soo qaatay timayowgii kale culimmada qaar waa xaaraan bay leeyihiin qaarna maye labadaasunba xaaraanay inta kale waa bannaan tahay bay leeyihiin waxana arrintan markaas ay u deliishanayaan dee tasayun iyo isqurxin baa ku sugan xaalka muxrimka ka hor imanaya li'annu xadiidka imaamu axmed uu warinayo waxa uu tilmaamayey ilaahay inuu malaa'igta ugu faanayo maalinta carafo biahli carafa ayuu malaa'igta ugu faanay waxaanu yidhahdaa eega addoommadayda ii yimi ayaga oo basaasan oo boodhaysan dee haddaad soo dhaashato ood soo qurxisato macnaha taas ayaad khilaafaysaa ayay yidhahdeen alraabicu ka afraadna waa isaalatu ashacari waaldufr waa in la tiro tintii ama timihii iyo ciddidii in la tira iyaduna muxaramaadka ayay ka mid tahay alraabicu kabardi waa isaalatu shacari ama shacri wadufr iyo ciddidii walow midba ha ahaatee ama yacnii fujin ha ahaato ama jarid ha ahaato say doontaba ha ahaato waxdee adigu yar dhibay mooyaane ee aad dhibay iska jari karaa malan dembilo kama haysto fidyana lagagama leh waxana in timaha iyo cidyaha in la jara ay waxa tahay waxaa u deliila walaa tacliquu ru'uusakum ilaahay wuxuuhi madaxyadiin ha xirina madaxa lama xira timaha madaxa xirina baa looga jeedaa timayowga kalena waa looga qiyaastay waxa kaloo uga qiyaasteenay leeyihiin mar haddii timihii la diiday ciddiyahana waynu uga qiyaasanaynaa bijaamici tarafufi iljamiic yacni mid kasta waxoogay markaa iyo raaxaysi ah ayaa ku suganoo xaaladdii muxrimka ahay ee yani ashcas aqbarka ahayd ayay ka hor imanayaan haddaa wuxu uhi wa kafaaratu haadihi alarbacati afartan muxaramaadka hadduu qofku la yimaado kafaaradeedu waa shaatun waa neef adhiya aw itcaamun ama quudin alaaata aasucin saddex saac lisittati fuqaraa'i lix faqiir inuu siiyo likulli waaxidin mid la arka nisfu saacin ayaa u sugnaaday ow sawmu alaaata ayaamin ama saddex maalmood soomkood waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wa kafaaratu haadihi alarbacati afartan shay hadduu qofku sameeyo oo ah masalan wixii tollaabuu xidhay ama udowgii ayuu isticmaalay ama timihii madaxa iyo garhka ayuu dhaashiyey ama tilmihii ayuu wax ka jaray ama ciddiyihii afartaa kafaaradoodu haddii uu sameeyo qofku ku dhaco waa shaatu neef adhyaho xaramka lagu qalayo hilibkeedana foqorada masaakiinta loo qaybinayo aw itcaamun ama waa itcaam yaquudin alaaata asucin saddex saac la quudiyo lisitrati fuqara'a lix faqiir ama lix miskiin likulli waaxidin nisfu saacin saac barhkii ayuu yeelan saacina dee waa afar sacab taana waxaa la siinayaa masaakiinta xaramka ayaa la siinaya meelkeen lama geen karo ow sawmu alaaata ayaamin ama saddex maalmood walow yaanay xidhiidhsanaanninbe e inuu soomo weeyi markaa waa damka yacnii muqadarka ah ee mukhayarka ah ayuu sabaynaya muxaramaadka aan soo sheegnay wuxuu door leeyahay qofkii la yimaad inuu neef fadhiga gowraco lix miskiin inuu saddex miskiin inuu lix yacnii saddex saac lix miskiin inuu quudiyo ama faqiir ama saddex maalmood uu soomo alkhaamisu ka shanaad ee ka xarantahay aljimaacu waa galma iyo mucaamalo inuu xaaskii sii la yeesho fain jaamaca hadduu haddaba jimaaciga mucaamaladii filcumrati kula yeesho fasadad waa fasaaday walasimahu itmaamu inuu dhammaystiraa ku waajibaya ow filxaji buu kula yeeshay qabla taxalluli اlأwali xalaalowga hore ka hor wa kaana caamidan mukhtaaran waxaanuu ahaa mid u badheedhay oo doortay fasada waa fasahaadayaa waidaa fasada marka uu fasaadu xumaadana wajaba calayhi itmaamuhu dhammaystirkiisa ayaa ku waajibaya wa yaqdiihimaa labadoodana wuu qadaynaya wa yukhriju lkafaarana wuu bixinaya wahiya badanatu waa neef geela umma baqaratu waa neef lo'a umma sabcu shiyaahin waa toddoba adhiga umma طacaamu weeye biqiimati اlbadana neefga geela qiimihiisa oo raashin markaas lagu weye umma siyaamun bicadadi اlamdaad soomkooda weeye waxa uu sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala alkhaamisu ka shanaad ee muxaramaatulixraamkii ka midahi waa aljimaacu inuu ninku xaaskiisii la mucaamalooduu gelmo ula tago faman farada fiihinna alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj falaa rafaha qofku haddii uu markaa dee camalkaa xidhi rafah ma jiro laa tarfuduu macnaa xaasiskiinni ha u tegin waa qabar bimacna nahy haddaba fain jaamaca haddii uu xaaskiisii u tago isagoo u badrheerhaya isagoo og isagoo doortay oon cidinku qasbin filcumrati cumrada dhexdeedii isagoo aan acmaasheedii dhammaynin fasadad cumradaasi way fasahaadday oo waa xumaatay iyadoo xumaatay haddana walasimahu itmaamuha inuu dhammaystira ayaa ku waajibaya waa waxyaalaha ay xajka iyo cumradu cibaadooyin kale kaga duwan yihiin aw jaamaca filxaji xajga dhexdiisii ayuu xaaskiisii ugu tegey qabla taxalluli alawal xalaalowgii hore ka hor xalaalowgii hore isagoo aan gaadhin ayuu u tegey yacnii saddexdii arrimood ee buurta tuurashadeedii iyo xiirashadii iyo dawaafkii saddexdaa isagoon weli samaynin laba ka mid ah ama aan waxba ka samayn ama miduu sameeyey ayuu jamaaca sameeyey wa kaana caamidan mukhtaaran waxaanu ahaa mid caamidahoo u bareeraya caalimahoo waxaan inuu xaaranya mukhtaar oo doortay fasada xajkaasi uu fasaadaya haddii laakiin aanu markaa de ama la qasbay amaba aanu markaa yacni caamid ahayna ilaa oo kale u sameeya waxba ka noqon maayo haddii laakiin bacda taxallul awal qabla aani intuu taxallulkii hore saddexdii laba ka mida sameeyey laakiin masalan dawaafkii oo kale u hadhan yahay xajkii ku fasaadi maayo jimaacaasi xaaraan ba ha aadee kafaarada laga rabaana waxay noqonaysaa untii hore oo kale wa waidaa fasada xajku markuu fasaadana wajaba calayh itmaam inuu dhammaystira ku waajibaya wa cumradii iyo xajkii fasaadayna wuu soo qadaynayaa oo waxyaalaha ay cibaadooyinkay kale kaga duwan yihiin bay ka mid tahay xajkii cumradu in faasidkooda la wadayo acmaasha kale hadday fasaadaan waa la joojiyaa haddana qallahoodu inuu waajibayaana waa arin kale wa yukhrijulkafaara kafaaradiina waa bixinayaa kafaaradaasi wahiya ayadu haddaba badanatun waa neef geela ayuu qalayaa masaakiinta xaramka ayaana loo qaybinayaa uma baqaratu neef lo ayuu qali uma sabcu shiyaahin wuxuu qalayaa markaa toddoba adhiya uma siyaamun bicadadi اlamdaad uma طacaamun biqiimati اlbadana raashin qiimihii neefka geela uma siyaamun bicadadi اlamdaad waxaa ku xiga soom mudadka tiradooda ah deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam